bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul lxaafidu raximah llahu tacala raxmata waasica wacan abi qataadata radi allahu canh ana rasuula اllahi sal lay waslam qaal fi lhirati inaha laysat binajis inama hiya min aawaafiina calaykum abu qataada alxari bn rabciyin alansaari konton iyo afartii ayuu geeriyooday radia allahu canh wuxuu leeyahay uu rasuul ka warinay sal lay aslam qaala inuu rasuulku yidhi fi lhirati fii shani lhira bisada ama mukulaasha arinteeda iyo xugunkeeda nebigu wuxuu ka yidhi sal ly wasalam innahaa iyadu hiradii wey laysat maynan ahaanin binajisin ama najas nijaaso maynan ahaanin innamaa hiya iyadu min atawaafiina bay ka mid tahay kuwa wareega badan ama wareegidda badan calaykum korkiina ku wareegidda badan kuwa aan idin dhaafin oo idinku wareegaysta ayay ka mid tahay akhrajahu waxaa wariyay xadiidkaas alarbacatu afartii baa soo saaray ahlu wa saxaxahu waxaana saxiixiyey sidoo kale waxaa saxiixiyey atirmidiyu abu ciisa atirmidi wa khusayma xadiidka waxaa kaloo soo saaray oo arbacada la wariyey alimaamu malik fii muwaaihi ibnu khusayma cabdاrazaq fi lmusanaf axmed fi lmusnad ibnu jaruud fi lmuntaqa bayhaqi fi sunan axaawi alimaam shaafici fi lum xadiidka intaas keyrkoodba way wariyeen wuxuuna yidhi waxaa saxiixiyey tirmidi iyo ibnu khusayma waxaa kaloo saxiixiyey alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah siduu tirmidi ka soo guurinay daara quطni baa saxiixiyey nawowi alxaakim abu cabdillaah aldahabi alimaam alcuqayli ibnu xibbaan bayhaqi imaamu malik nafsdiisa albagawi fi sharxi sunna ibnu xajar iyo asheikh alalbani caleyh raxmat ullah calayhim araxma jamiica waxaa cileeya xadiidka alxaafid ibnu mandah baa cillo u yeelay laakiin ciladaasi lagama yeelin ee waa lagu radiyey saas macnaha xadiidku marka waa xadiid sugan oo saxiixa wuxuuna ka hadlayaa bisadda xadiidku sabab buu leeyahay uu ku yimid sababtiisuna waxay ahayd kabshata binti kacbi bin gabadha la yidhaahdo ayaa waxaa qabi jiray ibnu abi qasadata alansaari ayaa qabi jiray kaana taxta ibni abi qataadata alansaari waxay u sheegtay ninka xadiidka ka warinaya ana aba qataadata dakhala calayha abu qataada inuu usoo galay iyada fasakabat lahu waduu'an markaasaa waxay u shubtay biyo uu ku weysaysto fajaءat hiratun litashraba minhu markaasaa waxaa timid bisad ama mukulaal si ay biyihii uu ku weysaysan rabay ay u cabto faasqaa laha alinaa weelkiibuu marka u leexiyey isqaa waxaa la yidhahdaa markaas u leexis wuu leexiyey xataa sharibat ilaa ay ka cabtay qaalat markaasaa kabshatu waxay tidhi fara'aanii anduru ilayh wuxuu ii arkay anigoo fiirinayo la yaaban ah, wuxuu samaynayo biyihii weysada lagu keenay buu bisad u dhigay anoo fiirinayo la yaaban bay yuu arkay markaasaa wuxuu idhi atacjabiina yabnata akhii gabadhan adeerka u ahaayey miyaad la yaaban tahay markaasaa waxaa dhibi tiri nacam haa waan la yaabanahay markaasaa wuxuu yidhi rasuulka sal alay wasalam ayaa wuxuu yidhi inaha laysat binajisin inamaa hiya min altawaafiina calaykum nebigaan ka maqlay buu leeyahay isagoo leh nijaaso maha sababtana way idinku badantaho idinku wareegtaa ayb lafdi kale ayaa xadiidka lagu wariyaayo inamaa hiya min aawaafiina calaykum aw aaafaat aw iawaafaat aawaafiin waa lafd ljamc jamc mudakr saalim waay aw iawaafaatna waa waa mudakr saalim waay waa waxaan dhihi jiraa muana waay waa muana oo saalim aw marka awna way ku soo aroortay aawaafiin aw iawaafaat aawaafiin wawaafaatna way kusoo aroortay alimaam nawowi caleyh raxmatullah iyo keyrkiiba waxay rajaxayaan awaafiinta iyo awaafaatku labaduba inay sugan yihiin awduna inaysan ahayn lishaki inaysan ahaynay tahay litanwiic wataqsiim yani waxa weeyaan labka iyo dhadiga labadaba saasuu rajaxaya nawowi caleyh raxmat ullah ayb marka sababtaasu ku yimid sababtaasuu ku yimido yani waxa weye abu qataada inuu xadiidka sheego sababtaasuu lahaa ayb xadiidka mufradaadkiisa markaan ku noqonno inamaa hiya min atawaafiina calaykum ama riwaayada tawaafaadka waxaa suuroobi karta bay leeyihin inay bimacna shaki tahay awdaasi laakiin sida xooga badan waxa weye inay tahay litaqsiim watanwiic sidaasuuna yani xoojiyey alimaam nawowi caleyh raxmat ullah ama awaafka siduu leeyahay ibn lasiir fi nihaaya waxaa laga wadaa buu leeyahay la yidhaahdaa asalka luqada alkhaadim alladii yakhdimuka birifqin wa cinaaya waa adeegaha kuu shaqeeya oo si dabacsan oo dadaal ku jiro kuugu adeegaa la yidhaahdaa awaaf ama aaif la yidhaahda shaqaalaha kuu shaqaynaya kuu adeegaya baa la yidhaahdaa buui waawaafu facaalun minhu buui awaafkuna waa wasnu facaal oo aa'ifkii una wuxuu nebigu ku shabahay buu yidhi khaadimka adeega oo ruuxu u khidmaynahayey ama sayidkiisii ku dul wareegahayuu ku shabahay iyadoo laga qaadanhayo aayaddii ahayd bacdahunna tawaafuuna calaykum fii suurati nuur soo ma ahayn ayb marka qisadii waxaa laga dhigay sidayna idiin faaruqaynin sida khaadimkaagiiyo adeegahaagu uusan kuu dhaafayni saasoo kalena idiin dhaafayn sidaas daraaddeed nijaaso maaha ayb xadiidka fiqigiisa iyo waxaa laga faaiideysanaya waxaa laga fahmaya laga faa'iidaysanaya oo daliilu yahay bisadu inay daahir tahay caliyadeeda iyo afkeeda iyo wixii ay hambayso markay cabto kadib sidaas waa sida ay qabaan fuqahaau lamsaar gobolladii muslimiinta culimadii iyo fuqahadii waagaa jirtay sida fuqahaa ulmadiina kuufa fuqahaa shaam xijaaz iyo ciraaq intaba saxaabada qaar badan ka midan waa laga soo guuriyaa waxaa ka mid a ah cabdullahi bni cabbaas abu qataada abu umaamat albahili cabdullaahi bni cumar caaisha umu salma iyo keyrkood fuqahadana waxaa laga soo guuriya alimaam alawsaaci imaamu ahli shaam sufyaan athawri imaamu ahli kuufa alimaam shaafici axmed ibnu xambal malik ibnu anas ibnu mundir oo ka mid ah culimada shaaficiyada ayaa rajaxay oo doortay isxaaq ibnu rahwiya abu cubayd alqasim ibnu salaam abu thawr iyo asxaabu ra'yiga abu xaniifiya markii laga reebo moxamed ibnu xasan labadooda iyagu waxay karahaysteen bal siduu taxaawi leeyahay waxay qabeen in uy hambada bisadu ay nijaasata afkeedun uu nijaasay sidaasay qabeen abu xaniifa iyo maxamed bin xasan buu leeyahay laakiin jamaahiiru lcilmi ayagoo xadiidkan qabsanaya waxay leeyihin bisada hambadeedu waa iska daahir weeye nijaasa maaha saasaana sawaaba xadiidkan ayaana ku tusaya ayb xadiid kalaasa jira ood muddo daahirkiisa inuu xadiidkaa ka hor imaanayo xadiidka kale waxa weye waa xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo taxaawi iyo xaakim iyo daara qutni iyo ibni xasmi ay soo saareen min xadiidi abi hurayra marfuucan wuxuu yidhi abu hurayra nebigu wuxuu yihi sal lay aslam tuhuuru inaai axadikum ida walaqa fiihi alkalbu an yagsila sabca maraat midkiin weelkiisa daahirintiisu markuu eygu afka la galo ama carabka gashado waxa weeyaan an yagsila inuu dhaqo sabca maraatin toddoba goor uulaahunna bituraab midda ugu horaysana caro ku dhaqo intaas waa xadiikaa soo marnay ma saxiix muslim ku yahay ayb qolyahani waxay siyaadiyeen waidaa walaqa alhiru gusila mara bisaddu markay afka la gashana hal mar baa weelka la dhaqi xadiidkaynu soo marnay muslim warinayey ayay qolyahani ku siyaadiyeen eygu waa saas laakiin bisaduna hal mar baa la dhaqaya hadday weelka afka la gasho ayb xadiidkaasi aad baa loogu muransan yahay sixadiisa oo isagoo mawquuf abu hurayrana waa la wariyaa isagoo marfuucana waa la wariyaa laakiin culimada xadiidku waxay u badan yihin inuu sugan yahay waxaa saxiixinaya alimaam tirmidi daara quطni xaakim taxaawi dahabi ibnu xasmi sheekh albani intuu way saxiixinaya lafdi kaluu leeyahay oo xaakim warinayo ah hal mar baa la dhaqaya ama laba goor oo shaki ah ayib xadiidkaasi marka muxuu faa'iideynayaa wuxuu faa'iideynayaa bisadda weelkay afka la gasho in la dhaqayo xadiidkeennanaan inoo yaalla kitaabka inoogu qoranna muxuu faa'iideynaya inaynan nijaaso ahayn sooma ayib labada xadiis sooma moodi marka inay iska hor imaanaya sia laysu waafajinaya culimada qaarkood waxay marayaan oo rajaxayaan xadiidkan inoo yaalla oo bisadu inaysan nijaaso ahayn waana say u badan yihiin qaarna waxay rajaxayaan kan kale oo waxay leeyihin waa nijaas waa kan soo marnay ra'yigii abu xaniifa iyo keyrkii ay mareen taxaawi baa weliba aada ugu nusraynaya kitaabkiisa mushkil aahaarka buu aada ugu doodaya ayb waxaa la dhihi karayaa taqriiban waan isleeyahay way noqon kartaa labada xadiis in laysku waafajiyo hadday labadoodaba sugnaadaan dhaqidda la yidhi bisadda ha la dhaqo hambadeeda kama laasimayso inay nijaaso tahay bal min baab nadaafad ahaan in loola qastayaa dhici karta xadiidkan ha la dhaqalana wuxuu ku tusayaa lilistixbaab sida wanaagsan ee sunnada waa in la dhaqo xadiidkan inoo yaallee odhanaya nijaaso ma ahana muxuu kutusayaa in layska dayn karo saa in lagu jamciyo way suroobi karaysaa waana ariiqo macquul ah weye in sidaa la yidhahdo macnaha maxaa yeelay waa kaan soo marnayo labada xadiid labadaba hadday sugnaadaan inta layswaafajin karo laba kale rajaxo tawfiiquna waa suuroobi karaa sidaan soo marnay oo kale nebigu intuu reebay haweenaydu biyahay soo reebtay sal ly aslam in ninku ku qabaysto haddana isagii ku qabay isagu ku qabaystaan la helay sooma waan soo waafajinay sidoo kaleetana noqon karaysa macana ficilkiisa labadiisa qowl waa la iswaafajin karaa oo waxay noqonaysaa khulaasada iyo gabagabadu waxay noqonaysaa in layska dhaqaayo waa sida fiican laakiin haddaan la dhaqin oo waxay afka gelisayna lagu weysaysto la isticmaalo weelkiina aan la dhaqinna dhib ma lah sidaas maana saas in laysku waafajiy waa macquul nabiga sal lay waslam qowlkiisa uu yidhi inamaa hiya min alawaafiina calaykum wuxuu cilo uu yahay sababta bisadda loo yidhi waxay afka geliso ma nijaasaynayso ama nijaaso maa sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan way idinku dhex jirtaayo idinkama dhex basano sidii khaadimkii adeegahay idinku wareegi cilada loo fasaxay ee loo yidhi nijaaso ma aha waa taas tacliilka taasuu ishaaraya mar hadday bimansilati alkhaadim tahay haddii laydin dhaho iska dhaqa xaraj iyo dhib badan baad gelaysaa maxaa yeele sheegiioo guriga ku dhex jiroon ka dhex maqnayno mar walba idinku wareegahayo mar walba weelka afka la gelaya haddana iska dhaqa haddii la yidhahdo wixii afka geliyeyna daadiya isagiina weelkiina dhaqa haddii la yidhahdo xaraj iyo dhib baa ku jira ciriiri baa ku jira sidaas daraaddeed rafcan lilxaraj wa dafcan lilmashaqa ayaa loo baneeyey oo loo yidhi ha iska dhaqina taas waxaa la mida bay leeyihin maadaama cillada xukumka la fahmay waxaa looga qiyaas qaadanayaa hirada waxyaalaha la midkae guryaha jooga guryo joogtoo dhan baa looga qiyaas qaadan bay leeyihin sida maalan waxay leeyihiin baqasha oo kale iyo dameeraha iyo bahalkan la yidhahda jiirka iyo waxyaabahan guryaha aan laga dhex saari karin inamaa hiya min atawaafiina calaykum xukumkaa wixii qaadanaya ee guryaha aan ka dhex bixin oo dhan asaguna sidoo kaleeto ruqsadaasaa la haystaayo nijaasa ma noqonay qiyaasan calaa hada bay leeyihiin wuxuuna xadiisku uu daliilu yahay qaacidada fiqiga caanka almashaqatu tajlibu altaysiir yani mashaqa markay timaado fududayn bay keentaa iyo qawaacidda lxaraj ee qur-aanku in badan tilmaamay xadiista nebiguna tilmaantay buu xadiidkana adiladeeda ka mid yahay loo deliishado man saas man bina'an cala hadihi alcilla bay marka waxyaalo fara badan culimmadu ay leeyihiin dhibaato ma ay lahaa inay macnaha hadday weelka afka la galaan maadaama ay guryaha ayna ka dhex lagama hadlayo xoolaha la dhaqdo xoolaha la dhaqda iyaga hilibkooda la cuno waa laysla ogol yahay afkooda iyo caliyadooda iyo dhareerkooda isaga inuusan nijaaso ahayn waxa laga hadlayo waa waxaan hilibkiisa la cunin wman waxaan hilibkiisa la cunin haddana guryaha uun dhex jooga oo dadka aan ka dhex baxsanayn xukumkaa bisaduu qaadanaya bay leeyihiin qiyaasan cala alhira saaan anas bni malikin radi allahu canhu anas bni malik waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi jaa waxaa yimid acraabiyu nin reebaadiye ah fabaala markaasuu kaajay fii aa'ifati lmasjidi masaajidka qeyb ka midu ku kaaja dhinacyadiisa dhinac ka mid aaifa iyo naaxiya fazajarahu nnaasu dadkiibaa canaantay waa la guulguulay oo afkaa lagala dagaalamay fanahaahum wuu ka reebay dadkii annabiyu nebigaa reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo wuxuu yidhi daaya ah. dacuu daaya buu nabig ur sal lay slam laa tuzrimuu caleyhi ku goynina kaayadii ha ku kala jarin falamaa qadaa bawlahu kaadidiisii markuu gutay ayaa amara anabiyu nebigu wuxuu amray sal lay wasalam bidanuubin ayuu amray yacni wadaan in la keeno oo min maain biyo ah fa uhriiqa markaasaa lagu shubay calayhi korkiisa ayb xadiidkan muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa soo saaray keyrkoodna wuu soo saaray laakiin waa kii inoo soo sheegay almaam ibn xajar caleyh raxmat ullah kitaabka muqadimadiisa waa kii inoogu soo sheegay xadiidkan waxaa dhici karta inay bukhaari iyo muslim dad kale la soo saareen oo muxaditiin kale xadiidka la wariyeen laakiin aan labadooda basi ku gaabsado somunase inuna soo dhihin muttafaqun calayhi labadooda waa lala wariyee laakiin labadoodaba haddii la sheegay inay wariyeen inta kaleeto macnaa waa iska siyaadatu cilmi wey macna ayib xadiidku inuu sugan yahay uun la hel wey xadiidkaas nebigu sal lay slam markuu u diiday saxaabadu inay ninkan kaayada ku kala gooyaan wuxuu ku cileeyey inamaa buciftum muyasiriina walam tubcatuu mucasiriin waa laydin saaray oo dadkaa laydin saaray idinkoo fududaynaya la idinma saarin idinkoo dadka ku cuslaynaya diinta ah, yani waxa weyaan dadka diinta ha ka erina ninkan acraabiga yare baadiyaheedana jaahilka ah haddaad intaas ku qaylidaan u gacan qaadaan soo iskaba dhaqaaqi maayo inuu diintaba ka tagaa dhaci karto soo ma marka yani ha ku adkaynina u fududeeya dhanka fudaydka jira buu nabigu ku uhi salawatu rabbi waslamu caleyh kadibna fi saxiixi muslim waxaa ku sugan qaybtaasi bukhaariga ku tallaa saxiix muslim waxaa ku sugan inuu rasuulku u yeedhay sal lay waslam ninkii caraabiga war balkaalay buu ku yidhi markuu u yimidna wuxuu nabigu yuri sal lay waslam ina hadihi almasaajida laa tasluxu lishayin min hada albawli waalqadir masaajidani kuma haboona wax ka mid a kaadida iyo waxyaalaha qashinka iyo qurunka ah masaajidda kuma habboona inamaa hiya lidikri اllahi tacaala waasalaati wa qiraa'ati alqur'aan masaajiddan waxaa loogu talagalay in lagu tukado ilaahay lagu xusiyo dikrigiisa qur-aanka lagu akhristo saasaa loogu talagalay laakiin musqul lagu kaaja maaha meelka ah, hadi lala aado ama qadir iyo qurun lala aada ma aha buu nabigu ku yuri salawatu rabbi wasalaamu calayh ayib ninkii acraabigaha waxaa sugan oo tirmidii soo saaray bukhaarina sidoo kale uu soo saaray markuu nebigu sidaa ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh aad buu u farxay sida dadku u qaabileen ee ay ula dagaalameen iyo sidii nebigu u soo dhoweeyey baa kaafiyo kale dheeri u noqotay markaasuu wuxuu yidhi allahuma arxamnii wa muxamadan walaa tarxam macana axadan ilaahow ani iyo maxamed keligana noo naxariiso cid kalena ha noola naxariisanin labadanaba bas kuwan kaluu rabaa ee dhibaee mxoogaa ku qayliyey inuu naxariista ka fogeeyey markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal ly aslam laqad taxajarta waasican aw laqad xajarta waasican naxariis ilaahay ou ballaarnayd baad reebtayo aniya adiga keliya inagu reebtay bu nabig sal lay ilahay baaba waasiciyo addoommadiisa wada siiye maxaad inaga inoogu koobaysaa saas wey macnaha xadiidkaas waa xadiid cadiim oo aada u weyn yani wuxuuna ka mid yahay axaadiista fiqi aada u fara badan ay culimmadu ka saareen oy kala baxeen buu ka mid yahay macnaha ayib halkan wuxuu u deliishanayaa imaamku oo xadiidka loo deliishanayaa kaadidu markay dhulka gaadho waxaa lagu dhaqaa biyaha korka lagaga shubaa biyaha korka lagaga shubaa saasuna daahir ku noqonaya shartina ma aha in caradii kaadidu gaadhay inta la qufo in la qaado oo meesha laga qaado sharti maaha iyadoo kaadidii meesha ku jirto unbaa biyaha lagu dul shubahaya intaasaana daahirinteeda ah ayb intaan la dhaqinna carada in la qaado laazim ma aha markii la dhaqa kadibna carada in la qaado laazim ma aha xadii baase jira sheegaya inuu nebigu faray carada qaada oo carada intii kaadidu gaadhay meesha ka qaada xadiikaasi xadii sugan maaha lafdiga lafdadaasi sheegaysa inuu nebigu amray carada qaada daaro baa soo saaray waana daciif maxaa yeelay nin la yidhahda cabduljabaar ibnu alcalaa yaa wahmiyey oo khilaafay eh, mxuu sufyaan ibnu cuyeyna raggii ardadiisii intoodii kalu khilaafay ragga kaleo dhan oo xufaadda mayna sheegin lafdadaa isagaa la gooni noqday saas daraaddeed lafdadaasi waa shaada waana daciifo kadalika waxa ay ku soo aroortay lafdadaasi cinda abi daawuud wadaara qutni walbayhaqi ayadoo laga warinayo cabdulahi bnu macqil ayadana marka ay halkaa ku timaadana waa mursala weeye oo waxaa irsaaliyey cabdulahi bnu macqil sidaana waxaa sheegay daara qutni abu daawuud cabdulxaq alishbiili alxaafid bn xajar ibnu zawzi wuxuu ka soo guuriyey imaam axmed inuu yidhi xaada xadiiun munkar lafdiga odhanaya carada qaada buu nabigu yidhi waa munkar buu munkarku waa daciifka nooca iyo noocyada ugu daran buu ka mid maxaawi bay sidoo kale soo saaray lafdadaas fii sharci macaali aaaar daara qutni baa soo saaray abu yacla cabdullahi mascuud bay ka wariyeen iyaduna cabdullahi mascuud marka laga warinayo sanadkeeda iyadana waa daciifo samcaan ibnu maalikin ilmaaliki nin layhahdaa ku jira adiga lafdadu mar waa shaad oo waa daciifka nooc ka mid mar kalena sanadkeedu waa daciif oo marka cabdullaahi ibnu mascuud laga warinayo mar kalena sanadkeedu raggeedu iqaadba ha ahaadeen laakiin waa mursal mursalkuna waa daciifka nooc ka mid isku soo celceliyo carada kaadidu gaadhay ha la qaado lafdada odhanaysahay bijamiici turuqiha waa daciifa wax sugan maaha inta sugani waxa weeyaan inuu nebigu yidhi uun biyo ku shuba intaa wixii ka siyaadsan ma sugna wey macana sidaas weyaan ayib sidaa waxaa ku tegey waxaa ku tegey jumhuur ahlilcilmi culimmada badankood baa sidaa maray inaysan waajib ahayn carada in la qaado kaadidu gaadhay ee iyadoo meesheedii taalla unbaa kaadida biyaha korka lagaga shubaya waxay kala qaadayaan culimmada qaarkood caradaasi inay tahay cara jilicsan oo kaadidiina liqday biyaha lagu shubayna liqaysa markaase kaadidii iyo biyihii iska daba tage biyihii baana ka korreeyey oo kaadidii way ka takhalluseen haddiise laakiin caradu ay tahay yani ardun salba dhul adag oo aan biyaha liqaynin kaadidana liqaynin marka waxay leeyihiin intii kaadidu gaadho waa in la qaado maxaa wixii banaanka waysdul sabaynaya waxaase lagaga jawaabay culimmada ra'yigan hore wadata kaga jawaabeen nebigu ma kala qaadin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh arla adag iyo arla dabacsan midna ma kala qaadin biyaha unbaa korka lagaga shubaya wabilahi tawfiiq waana daahir saasay leeyihin macna ayb <clears throat> kaadida waxaa la mid ah dhulka marka kaadida laga nadiifinayo qaabkaasaa loo nadiifinaya loo dhaqaya waxaa la mida ah nijaasooyinka kaleo dhan allaahumma inay tahay nijaaso cayni oo muuqata oo hadday nijaaso muuqato ishu qabanaysa tahay caynteedii waa in la tirtiro haddaad biyo kasta ku shubto laakiin saxaradii ay meesha taallo ma daahir baa maya socon mayso leanna caynteedii baaba muuqato soo ma waa inay caynku meesha ka susho saas way macnaha hadday cayntu zuuli weydo waa in la qaado cayntaasoo meesha laga saaro saasay marka daahir ku noqonaysaa carrada lagu nadiifinaya ayib waxyaabaha aan la qaadi karaynin oo sida maalan hadda roogagoo kaleeto iyo qaadidooda adagta mashaqadii xarajka uu ku jiro biyihii meeshii nijaasadu gaadhay biyunbaa korka lagaga shubaya kadibna waa la engejinaya sidaa dhulkaba nabigu kaadidii gaadhay biyo ugu shuba uu rasuulku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh saas way macana ayib xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya masaajidda ixtiraamkooda iyo aahirintooda waxaa kaloo xadiidku faa'iideynaya qaacido aad iyo aada muhim u ah oo la yidhaahdo waa qaacidada la yidhahdo yani tasaaxum almafaasid mafaasiddu markay isqabtaan midda fudud baa la qaataa oo ta culus lagu riixaa dafcu acdam almafsadatayni bixtimaali ayfarihima laba mafsado hadday isu kaa qabsadaan ta adag ee culus untaad riixdo tan fudud qaado wa taxsiilu acdami almaslaxatayni bitarki ayfarihima waa qawaacidda la yidhaahdo ummuhaat alqawaacid macnaheedu waxa weeye laba dhib baa isu kaaleysta labadaa dhib midna waa yaro fudud yahay midna waa ka culus yahay labadii dhib kama wada takhallusi kartid oo mid baad ku qasbanta keed qaadani marka ka fudud sooma ka fudud baad ku qasban tahay dembiilana ma tiid markaa waa fiqhiga meelihiisa madaayiqda wey fiqhiga iyo qawaaciddiisa iyo meelaha halista oo culimada mujtahidiinta iyo meelaha ay macnaha ka ugaarsadaan oo raggu ku kala tagaan wey macnaha waxaa laga qaadanayaa oo laga fahmayaa xadiidka nebigu sal alay wasalam ninkan kaajahaya masaajid buu ku kaajahaya ma nin masaajid ku kaajahaya ma khaldanya mise ma khaldan waa khaldanya nebigu sal alay wasalam saxaabadii afka kala dagaalantay daayi taqriir maya nebigu taqriirinay soo taqriir ma daayi ha kaaja aydan ku kala goynina ha dhamaysto ayib nin masaajid ku kaajay maxaa loogu daynaya ma la tumo ya daaye maxaa loo leeyay ila waa khalad sooma khalad la daynayo o la taqriirinayo maxaa loo daynaya lanna haddii khaladka laysku dayo in meesha laga saaro mid ka weyn baa la geli kan fudud baa marka lagu khasbanya caqliga xikmaddu saasuu keenaya haddii maalan kaadida ha lagu kala gooyo la yidhaahdo ninka seed iyo laad ha laga badiyo oo meesha ha laga saar maxaa dhacaya waxaa dhacaya horta asagii kaadidii waa ku kala go-aysaa waa dhibaysa sooma ayib ta labaad hal meel buu ku kaajahay kaadidii intuu la cararo iyuu intaasoo meelood gaadhsiin doonaa sooma jirkiisa kaadidu waa ka fayoobayda iyo jirkiisana waa gaadhsiinaya acraabi diintaba ku cusub weye oo masaajid iyo xurmadiisaba aan garanaynin inuu iska dhaqaaqo markii lagu qaylina waaba dheci kartaa oo kaba daranba soma intaasoo mafaasidoo imaan kara iyo meeshiisa intuu isaga kaajo hadhow kaayida in la nadiifiyo kee fudud marka tanaa lagu qasbaya marka acdamu lmafsadatayn qawaacidda shareecada weeyaan ayi tilaabo haddaad qaadayso tilaabada aad qaadayso walow mashruucba ha ahaatee haddii dhibka weyn ka dhalanayo mamnuuc bay noqonaysa shay xaaraam ah baa lagu qasban yahay marmarka qaarkood in la sameeyo si looga hortago dhibka weyn shaikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ayaa waagii tataarku ay qabsadeen baqdaad iyo caalamulislaami ay qabsadeen ayaa isagii ardadiisoo wada socota ibnu qayim baa sheegaya xikaayadaas isagii ardadiisoo wada socotaa waxay soo mareen qolo tataar ahoo khamro cabahayoo judbaysan markaasaa ardadii sheekha la socotaa waxay damceen inay yidhaahdaan war khamrada iska daaye sheikhu wuxuu yihi daaya khamrada ha cabaan khamrada ha cabaan ha ka reebina maxaa dhacay baa li sheekh wuxuu yidhi khamrada hadday daayaan oy soo miyiirsadaan dhiiggii muslimiintaay ku miyiirsanahayaanoo laynayaan soo ma dhiig islaam oo la galo iyo khamre la cabo kee dar dhiig islaamo lagala daran sooma khamradooda ha iska cabeen daayo marka ahafu darrayn wa akhafu darrayn ninka qaadka iska cunahaye iska sarqaansanee daroogadu ku jirto haddaad og tahay haddaad daroogada ka saarto inuu wax dili daroogada u daa soma waa akhafu darrayn wa ma aha dembiilo matid laakiin waxaad dembiilo noqoni markaad khamradiiyo ka saarto iyo daroogadii oo uu wax dilo leanna adaa sabab u noqday dhibka weyn inuu yimaado sooma marka yani waxa weye xadiidku qaacidadaas oo qawaacidda waaweyne sharciga ka mida buu daliilu yahayo irtikaafu akhafi dararayn baa la yidhaahdaa laba dhib hadday isu kaa qabsadaan ka fudud baad ku qasban tahay kan weyn ee culus si aad meesha aad uga hortagto macnaha ruuxa jaahilkaan aqoonta lahayn hadduu khalad galo waa loo dhimriyaa wa cadamu tacniifi calayh yani lagulama boodo lagulama boodo ruuxa jaahilka caalimka iyo jaahilka markay khaladka wada galaan isku si loolama dhaqmo bal jaahilku ma dambaabayaba jaahilka jahligiisa macduurka ku ah ismiba kama laasimayo khada iyo gefka uu galayo sharci ahaanna waaba macduur tasarufaadkiisu hadday cuquud yihiinna jahli dartii waa la tasxiixin marka jaahilka iyo caalimka sharecadu waa kala duwan yihi nabiga salawaatu rabbi waslamu alay waslam xadiis iyo tarbiyo wanaagiisa laga qaadano dhaqan wanaagga rasuulka salawatu rabbi waslamu aleyh dadka markuu la dhaqmayo ayaa xadiidka laga faa'idaysanaya wa can ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi uxillat waxaa la xalaaleeyey lanaa annaga waxaa naloo xalaaleeyey damaani maytataani laba bakti wa damaani iyo laba dhiig fa ama almaytataani labada bakti faljaraadu ayaxa weeye walxuutu iyo malayga wa ama damaani labada dhiigna wa ama damaani labada dhiigi faatixaalu beeryarta weeye waalkabidu iyo beerka nacam akhrajahu waxaa wariyey axmed fii musnadih wa bnu maajah fi sunan wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkan dacfun dacfi baa ku sugan hadalkaa ibn baa iska fiihi dacfun farqibaa u dhexeeya in lagu yidhaahdo xadiidkani waa daciif iyo dacfi baa ku sugan bimacnaa in lagu yidhaahdo wuu tabar daran yahay iyo tabardaraa ku jirta soo hadalkuma kala fududo tabardaraa ku jirta iyo wuu tabar daran yahay kuwa sii daran wuu tabar daran yahay sii daran sooma fiihi dacfun way ka roon tahay daciif sii adkayn ama darayn baa ku jira sababta uu saa u leeyahay ibnu xajar caleyh raxmatullah waxa weeye sanadka xadiidka waxaa ku jira nin la yidhahdo cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam muttafaqun calaa dacfihi daciifnimadiisa waa laisku waafaqsan ayib daciifnimadiisa waa laisku waafaqsan laakiin bayhaqi iyo ibnu caddi labadu waxay soo saareen inay warinta xadiidka ku raaceen cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam waxaa ku raacay oo la wariyay xadiidka laba ninoy walaalo yihiin oo ninna la yidhahdo cabdullaahi ninna la yidhahdo usaamo la dhaho laakiin labadooduna ma dhaamaan ah, labadooduna waa ducafo saddex walaala oo wada ducafa maarta adugu cabdulaahigaa ugu ron cabdulaahiga baa ugu ron sidaas daraaddeed baa ibnu madiini wuxuu yidhi xaafid ibnu madiini wuxuu yidhi laysa fii waladi zayd ibni aslam iqa zayd ibnu aslam caruurtuu dhalay hal ninoo iqa kuma jira buu raggaasuu tilmaamaya dacafada sidoo kaleeto ibnu maciin wuxuu yidhi laysa xadiiuhum bishayin jamiica dhammaantood xadiidkoodu wax ma ah kadalika saasuu bayhaqi leeyahay imaam axmedna wuxuu yidhi xadiidkani waa xadiid munkar ah saddexdooduba marka way israaceen laakiin waxba isku kordhin maayaano walow cabdullaahi buu yaro ron yahayoo ay xaadiisiinta qaarkood siqa yidhaahdeen haddana saddexduba waa ducafo wey ayb xadiidka waxaa kaloo soo saaray bayhaqi fi lmacrifa ibn cadi fi lkamil taasi waa cilo oo xadiidka waxaa ku jira sanadkiisa daciif baa ku jira cabdulaahi cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam oo daciifa ku jira xadiidka cillo kalena wuu leeyahay oo waxaa laysku khilaafay ma marfuuc baa mise waa mawquuf inuu mawquuf yahay bay u badan yihiin muxadisiintu abu zurcata alraazi abu xaatim alraazi albayhaqi xaafid ibn xajar daara quطni kullii waxay leeyihin xadiidku waa mawquufo cabdullaahi bn cumar buu ku egey nebiga maba gaadhsiisnaba waa hadal cabdulahi bni cumar wey laakiin alimaam albayhaqi iyo dahabi iyo ibnu xajar iyo sancaani waxay leeyihiin xadiidku xataa haddii la yidhahdo waa mawquuf xukmu rafci buu leeyahy waa mawquuf xataa haddaad tidhahdaan waa hadalkii cabdullaahi bni cumar cabdullahi bni cumar soo saxaabi maaha hadduu saxaabigu dhaho waxaa naloo xalaaleeyey yaa u xalaaleeyey ya shaarica unbaa u xalaalayn kara soo ma a ah. rasuulka unbaa u xalaalayn kara cid ka sokaysaayey waxba inayna xalaalayn karaynin saxaabada agtooda muqarar buu ka ahay sidaas daraaddeed hadda xataa haddaan idhaahno waa hadalkii cabdullaahi bni cumar oo rasuulka si toosa looguma rafcinin xadiidku wuxuu noqonayaa marfuucun xukman buu noqonaya wa binaan calaa hada bay culimmadu xadiidka ku saxiixiyeen oo turuqdiisana waxay wa way isxoojinayaa rafciga iyo waqfiga ikhtilaafkeeduna laba gooroba haddii ama waa marfuucun sariixan ama waa marfuucun xukman labadaa mid buu noqonaya almuhim xadiiku waa xadii sugan xadiidku waa sugan ayib xadiidku marka wuxuu leeyahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi laba laba bakti iyo laba dhiig baa naloo xalaaleeyey laba dhiig labada bakti laba shay oo baktigooda layska cuni karaya hadday baktiyaanuun la gawricin midka koobaadi waa ayaxa ayaxa waa la yaqaanaa ka labaadna waa xuudka xuudka waxaa la yidhaahdaa waa mallayga ama ha yaraado ama ha weynaado ama ha yaraado ama ha weynaado waxaana laga wadaa xayawaanaadka badda ku nool oo dhan baa laga wadaa xadiikeeda soomaynaan soo maray xadiiska ugu horreeyey kitaabka muxuu ah badda markii nebiga la weydiiyey huwa aahuuru maauhu alxillu maytatuhu ayib labada dhiigna waa laba dhiig oo fadhiya oo bini aadamka jidhkiisa iyagoo ku jiray fadhiya waa beeryarta waa dhiig fadhiya iyo beerka caadiga ah isaguna waa dhiig fadhiyo labadaa dhiigna waa naloo xalaaleeyey ayib xadiidku wuxuu inoo faaiideynayaa oon ka faa oo axkaamta laga fahmaya ka mid ah dhiigga aan fadhiyin ee shubmaya ee xayawaanka ka soo baxa isagoo shubmaya waa nijaaso waana xaraam say u badan yihiin xaaraamnimadiisa waa laysla ogolaya laakiin nijaasanimadiisa laga doodaa xaggeen ka fahmaynaa waxaan ka fahmaynaa labadaa dhiig ee fadhiya hadduu nebigu yidhi waa naloo xalaaleeyey dhiiggii shubmayayso inuu xaaraam yahay maaha saasay way waana naska aayadda qur-aanka qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ila an yakuuna meytatan aw daman masfuuxa dhiig la shubay dhiigga shubmaya waxaa oo laga shubo noolaha xayawaanka xoolaha laga shubo macnaha xaaraan wey waxaa laga wadaa lama isticmaali karo lama cabbi karo ayib sida hadda la sameeyo gaaladu waxay sameeyaan markay dhiigga ka shubaan xoolaha baa inta la geliyo farinjiyeerka buu fadhiistaa markaasuu wuxuu noqonayaa beer oo kale isagii beerka kale garan maysa waa la jarjaraa waa la cunaya ayib xagee buu gelayaa ma dam masfuuxuu gelaya mise dhiig fadhiyuu gelaya dam masfuuxuu gelaya leanna sanca iyo ka shaqayn bay kaga dhigeen dhiig fadhiye oy beer kaga dhigeene markuu soo baxayo waa shubmay soo ma marka dama masfuuxa inuu xaaraam yahay ayaa macnaa wax weeye laga qaadanayaa layskumana daaweyn karo oo dadku say dadka qaarkood waxba isticmaali jireen waa lays cabsiin jiray soo ma ayib taasi waa mid waxaa kaleeto iyadana xadiidku kutusaya dhiigga fadhiya oo neefka markuu ku jiro fadhiya isaguna inuu xalaal yahay labaa laynooga sheegay beerka iyo beeryarta waxaa la mida keliyaha ilan keliyaha laftoodu waa sida beerkao kale wa waa dhiig fadhiya w neefka gudihiisa ama noolaha gudihiisa wixii ku fadhiya oo dhiig ahaan isagoo asalkiisu yahay fadhiya wuxuu dhiig wuxuu la mid yahay beeryarta iyo beerku la mid yahay saas way maana waxaa kaloon xadiidka ka faa'idaysanaynaa baktiga baktiga dhammaantii inuu xaaraam yahay baktigana waxa la yidhahda wixii iska baktiya iska dhinta ama gawrac khaldan wixii la gowraco ayib waxaa laga soo reebay isagana baktiga ayaxa iyo baktiga xayawaanaadka ku nool badda ku nool waana soo marnay labada dhiigna kuwaas way macna xadiidka arrimahaasa laga faa'iidaysanayaa laakiin culimmadu waxay leeyihiin marka ay bannaan yihiin oo la cuni karayo oo la isticmaali karayo baktiga iyo meytade ama badda ha ku jirto ama ayaxa ha noqdee waa markuu isagu iska dhinto oo markuu isagu iska dhinto laakiin haddii la sumeeyo oo maalan baddii baa sun ku daadatay ama sun baa lagu daadiyey saasuu ku dhintay ama ayixii baa la sumeeyo sun ku dhintay markaa iyadaa ah waxay leeyihiin waa xaaraam cunidiisu baktigiisa in la cuno ma asal ahaan baa taxriimku ku yimid maya suntan dishay baa laga baqayaa bini aadamka inay darar iyo dhibaato u geysato sababta dishay baa laga baqayaa sidaas daraaddeed marka xaaraan buu noqonayaa sababkan daarigee dib ka yimid dartii wey laakiin asal ahaan uma ahaaxadiis baa jira marka odhanaya maa alqaahu lbaxru aw jazara canhu fakuluuh wamaa maata fiihi qadfan falaa takuluuh wixii baddu soo tuurto ama baddu biyaheedu ka noqdaan oo badda xeebteeda loogu tago isagoo baktiya biyihiina ka noqdeen cuna wixiise isagoo biyaha ku dhex jira ku dhex baktiya isaga ha cunina xadiidkaas waa xadiid daciif xadiidka kala saaraya shayga biyaha ku dhex dhintay iyo biyaha xeebtooda ama biyuhu intay bannaanka usoo turaan ay ka noqdeen ama bannaankaba ku baksiyen intay biyuhu kaga tageen kaa waa cuni kartaan kii ku dhex dhintayna ha cunina xadiidka u kala qaadaya waa daciif wabitaali kala qaad male masaladu adiga xataa haddaad u tagto asagoo badda xeebteeda iska yaalla waad cuni soo garamaysaan sariyadii saxaabada ahaa ee nebigu diray salawatu rabbi waslamu caleyh ee bil kaamil ah cambarka dul deganaa ee cunaha ah, yani waxa weyaan waa mubaax marka kala qaad male sababta yani dhimashadiisa keentay man ayb xadiidku wuxuu daliilya sidoo kale haddii mallayga ama ayuxu ay biyo ku dhex baktiyaan haddii ayuxuu biyo ku dhex dhaco ama mallaybaa biyo ku dhex dhacay markaasuu ku dhex baktiyey biyihiibaa isbedelay ma nijaasaa biyahaas ya ma nijaasa nijaasa maa oo soo isma bedelin biyuhu soomeynan soo baran biyuhu hadday isbedelaan waa nijaasoobaya ha laakiin waxay ahayd waxay isku bedeleen waa inuu nijaasan yahay soo ma haddase maxaa bedelay daahir baa bedelay soo ma ayaxa ku dhacayna waa daahir mallayga ku dhacay ku dhex baktiye bedelayna waa daahir soo ma biyuhu ma nijaasoobaya waana maqsadka iyo hadda xadiiskan loo keenay oo uu ugu soo arooriyey xaafidku fii abwaabi almiyaah ilan kama hadlayno xayawaanaadka iyo maxaa xalaala maxaa xaraama kama hadlayno soo ma mee baabkaynu ku jirno waa baabu dahaara si goonyana waxaan ugu jirnaa baabulmiyah sooma calaaqada waxay tahay xadiiskani ula leeyahy marka waxa uu ka wadaa marka hadday labadan meesha lagu sheegay ay ku dhex dhacaan biyaha ma nijaasaynayo wakadalika beerka iyo beeryartu haddii si caadiya neef loo gowracayo xalaala laga soo saaro oo biyaha lagu dhex rido oo ay bedelaan biyahaasi ma nijaasoobayaan limaada lianna waa daahir soomaa nijaas soo maha saas wey macnaha marka halkaa wey calaaqada uu xadiisku kale leeyahay baabkan haddaan ku dhex jirno ayb an abi hurayrata waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi maa quica wixii la gooy qaala wuxuu yihi qaala rasul lahi sal lay sl rsulku wuxuu yidhi idaa goortii waqaca uu dhaco addubaabu biqsigu fii sharaabi axadikum midkiin cabitaankiisa hadduu ku dhex dhaco wixii uu cabayey biyaha ahaadeen caanaha ahaadeen sharaab kale ha hadduu ku dhex dhaco falyakmishu ha mukhooriyo daksigii dhex geli isagoo oo dhan ku dhex mukhuuri uma kadibna liyanzichu ha ka soo bixiyo ha ka soo siibo maxaa yeelay faina fii axadi janaaxayhi labadiisa garab midkood waxaa ahaaday daaan jiro iyo cudur wa fi aakhari garabka kalena dhexdiisa waxaa ahaaday shifaaan daawo akhrajahu xadiidka waxaa soo saaray albukhaariyu wa abu daawuuda wazaada wuxuu ziyaadiyey abu daawuud xadiidka markuu wariyey oo uu ku daray wa inahu daksigu yastaqi wuu ilaalin bijanaaxihi buu isku ilaalinaya yataqi wuu ilaalini bijanaaxihi garabkiisa alladii garabkaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay addaa-u yacni uu cudurku ku jiro soo saa idinma qori garabka cudurku uu ku jiro oo cudurku saaran yahay ayuu isku ilaalinayaa oo intuu gashado sharaabka geliyo yuu jidhka intiisii kaloo qeybtii koruu ku ilaalinaya cudurkiibuu dhex gelinayaa garabka cudur kale buuna isku ilaalinaya jirka intiisa kale ku dhowrayaayo biyaha kaga dhowraya macna ayib ziyaadada waxaa kaloo wariyey axmed iyo waxaa wariyey taxaawi bimushkil aaahaar bayhaqi ibnu khusayma sanadkeedana waxaa taxsiiniyey alimaam nawowi caleyh raxmat ullah ziyaadada dambe odhanaysa labadiisa garab midka cudur kale ee cudurku ku jiru biyaha dhex gelinaya ka kalena wuu ka ilaalinaya macna ziyaadadaas waa ziyaada xasana wey sanadkeedu xasan ayb xadiidkan nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu inoogu sheegayaa arrin ah arrin ibi ah arrin ibi ah oo cilmiga dhakhtarnimada ku saabsan waana arrin xilligaas waktigaas nebigu sal lay slam uu joogay oo kale ogaanshaheedu ay aada u adkayd allahuma waxyi in lagu ogaado mooye daqsigu hadduu ku dhaco sharaabka aada cabdhaysaan qaybtiisa kor soo joogtay aan weli biyaha dhex gelin dhex geliyo isagoo dhan mukhirsiiya kadibna ka soo dhex bixi maxaa yeelay oo cilladu ay tahay labadiisa garab midna daawaa ku jirta midna cudur baa ku jira markaad iswada dhex gelisood wada mukhuursiiso waxaa dhacaya daawadii kii daawadu ku jirtay iyo kii cudurku ku jiray way isdifaacayaan iyagiibaa isdifaacaya bay isku yihin kan cudurku ku jiro keliya hadduu meesha geliyo oo markaa laga saaro cudurkii baa ku hadha laakiin haddii daawadii laga dabageeyo daawadaasi waxay ka takhallusaysaa cudurkii uu meesha gelinayay marka way isqaabilayaanoo markaasay yani waxa way isla dhacayaan wey macnaha ayib siyaadadan abu daawuudna waxay inoogu dartay xaasidnimadiisa daqsiga garabka cudurka ku jirana biyuhuu gelinaya iyo sharaabka kan kalena waa ka ilaalinaya xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa daksiga markuu nool yahay iyo markuu baktiyaba inuusan nijaaso ahayn wixii uu ku dhex dhaco ee ku dhex baktiyana inayna nijaasoobeyn hadduu doono ha bato hadduu doono habuto taksi fara badan hadduu ku daato inta layska saaro baa la isticmaali mana nijaasaynay hagee laga faa'idaysanay laana nebigu ma dhihin salawatu rabbi wasalam waa nijaasee daadiya ma dhihin sooma bal muxuu yidhi sii dhexgeliya ah, daksi biyo la dhex geliya ama sharaab la dhex geliya inuu shaah kulul yahayna waaba dhici kartaa sooma baktiyahay waa baktiyahay ah, wabittaali baktigiisii waxba ma nijaasayn waxaa kaloo looga qiyaas qaatay xasharaadka iyo cayayaanaadka aan dhiigga lahayn dhacaan mooye jidhkoodu dhiig ma leh cayayaankii xasharaadka noocaasoo dhanna waa la xugumo daksiga la xugumay waxay ku dhex baktiyaan ma nijaaseeyaan ayb sida maalan baasha la yidhaahdo shinnidoo kale iyo baashin la yidhahdo sursuurka sursuur ma taqaan waa baraanbarada saraasiir baa la ydhahda magaceeda baraanbarta iyo shinnida iyo xataa baashan ay dhahaan waxay ku daraan maaratay kaneecada bacuudada maxaa yeele waxay leeyihin kaneecadu dhiiggeedu ma aha dhiig asliya ma aha marka ay ruuxa qaynto unbay dhiigga ka nuugtaa wax yar kadibna dhiig la-aan bay noqoni soo ma ayadoon ruuxna aan qaniinin haddaad saa u qabato wax dhiiga jirkeeda ka soo bixi maayo marka kuwaasoo dhan bay uga qiyaas qaadanaya sababta waxay leeyihiin baktigu inuu nijaasoobo wax la nijaaseeyo waxaa keenaya waa dhiigga yacni waxa weeye gudihiisa aan ka baxayninee gudihiisa ku reebmayo wa dhiigga gudihiisa ku reebmayaa keenaya inuu nijaasoobo sababta u fiirso waxay leeyihiin marka neefka la gowraco oo dhiiggu ka baxo iyo markuu iska baktiyo waa kala duwan tahay markuu iska baktiyo dhiiggii baa ku dhex jira dhiigganaa marka keenaya ku dhex jira tanajuska keenaya tanjiiska laakiin waxaan dhiigba lahayn sababtii wax nijaasaynaysa maba jirtay leeyahay sidaana waxaa qaba cawaamu ahlilcilmi buu leeyahay ibnu mundir culimmada badankood baa qaba alimaamu maalik axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiya abu cubayd qaas ibnu salaam abu thawr sidoo kale waxaa laga wariyaa macnahaas nakaci xasan albasri cikrima cataa ibnu mudirna waa doortay oo wuxuu leeyahay aniguna sidaasaa ila quman kitaabkiisa awsadkaad ka fiirin kartaan ayb waxaa kaloo xadiiska laga faa'idaysanayaa inay wanaag sunno tahay oo mustaxab ay tahay markuu daksigu weelka galo ama uu sharaabka galo in la dhex geliyo kadibna laga soo saaro shaygiina la intifaacsado oo aan la daadinin maxaa yele shaygu waa daahir waana maal in la daadiyo waa israaf maxaa u daadini inaad daadiso ama balqiso ama isagoo dhanba ka guurtoo tiraha daqsi baa ku dhacay waa israaf waa idaacat lmaal waa xoolihii oo la dayacayo maxaa yeele baas ma qabo haddaabaad wada dhex geliso sharaabkani wax dhibaataa ma qabo waxay culimmadu leeyihiin taasi waa haddii uu shaygu wax la caba yahay oo saa'in yahay laakiin haddii uu yahay shay jaamid oo ingegan daqsiguna ku dhexdhaco maa la samaynaya ma la dhex maquursiinaya marka culimmadu waxay leeyihiin ma wada gaadhin oo ma wada gaadhsiin karee inta yarta ahee uu taabtay unbaa la qaadaya lala tuurayaa bay leeyihin oo waxay kala qaadayaan markuu sharaab maaica yahay iyo markuu yahay shay jaamid ah saasay u kala qaadayaan culimada qaarkood wallahu aclam bisawab xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa icjaaz cilmi ah oo tibi ah ayaa laga faa'iidaysanayaa oo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu saa u sheegayo daksiga iyo labadiisa garab waxa ku jira iyo tasarufaadkiisa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalam caleyh waxyi unbaa lagu ogeysiiyey sooma cilmiga ibiga iyo dhakhtarnimada waagaa ma gaadhin heer uu iktishaafi karo yani waxa wey daksiga baalkiisa waxa ku jira uu iktishaafi karo ma gaadhin wabittaali nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dhakhtar cilmiga dhakhtarnimada ku takhasusay oo horay loogu yaqaanayna ma xagee buu ka yimid marka soo waxyi un maaha waxyi waay dhibiga xadiidkee hadda jooga dhakhaatiir fara badan oo takhasus u leh ayaa waxay leeyihiin qalabka waxweyneeye iyo yani waxa weye laboratoriyada iyo macaamisha oo kaleeto maxaan ujeedaa macmalada iyo markii lagu sameeyey xaqiiqa waxaa loo isbaatiyey sidaa nabigu u sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay labadiisa garab midna cudur ku jiro midna caafimaad ku jiro yani waxa weyaan marka icjaaz cilmi ah oo ibi ah ayaa meesha ku jiro waa min mucjizaati mustafa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka weeyaan maadaama ibiga xadiidkaaba uu sugay xadiidkan iyo axaadiista la ah intaynan ka gudin bilmunaasaba waxaa facniyey wadaadada qaarkood oo ragga qaarkood ay yidhaahdeen waa zanaadiqo laawayaal waay xadiista ibiga ku saabsan ee nebiga ka sugan rag baa facniyey oo duray oo waxay yidhaahdeen nebigu sal lay waslam ma aqoon dhakhtar ma ahayn cilmiga dhakhtarnimadana waa laga yaqaanay wabitaali hadduu nin dhakhtaroo takhasuska cilmiga ibiga a ah leh uu shaygan wax ku sheego nebiguna sidaa ka gedisan ku sheego dhakhtarka warkiisaa la qaadan bay nimankaasi waa niman qoraayaal ahoo yani waxa wey mufakiriin baa la dhahaa mufakiriin caqlaaniyiin weye waxaa ka mida raggaa iyaga bacniye xadiidka bal abu hurayre tacniyey xadiidka dhacnintiis intuu ka gudbay wuxuu tacniyey saxaabiga xadiid waxaa ka mida ah nin la yidhaahdo maxamuud aburaya kitaab wuxuu leeyahay la yidhahdo adwaa cala sunnati almuxamadiya waxaa radiyey oo raddi cilmigo aad u qiimo badan radiyey alcallaama cabdiraxmaan ibnu yaxya almucallimi callaamat lyaman kitaabkiisa alanwaaru alkaashifa oo matbuuca hal mujallad wey ayuu ku radiyey ninka la yidhahdo maxamuud aburaya tacniinta xadiidka uu tacniyey ragga tacniyey waxaa ka mid a xadiidka oo aada loo radiyey ninka la yidhaahdo turaabi turaabi nin wadaada maaha turaabi ninkii u haysta inuu wadaad yahay wadaad maaha turaabi waxaa la weydiiyey sheekh salmaan ibnu fahdin cawda amacuuda ayaa la weydiiye oo la yidhi ka warran ninka la yidhahdo turaabi wuxuu yidhi markaan aada u khafiifino xaaladdiisa ugu ran waa inuu calmaani yahay buui calmaani mataqaana calmaaniyadu waa kuwan diinlaawayaashaa ah. turaabi axaadiistan ragga dhacniyey buu ka mid yahay oo yidhi wax jira maaha ragga ku tegey buu ka mid yahay cilmiga ibiga inaan nebi maxamed lagu raacaynin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kitaabaad fara badan oo noocaas ayuu leeyahay turaabi ee takhasuskiisuna sharci maba ahaba takhasuskiisa dictoorada iyo uu ku qaatay waa qaanuun qaanuun iyo shareecana kala duwan man dakala ma laa yacniih maaa man dakala yani laqiya ma laa yacniih shay aadan garanaynin haddaad gasho wax aan ku khusaynin baad la kulmi dhib baad la kulmi soo ma cajaa'ib baad la iman ataa bilcajaaib cajaaib baad la imaano raggaasoo kaleeto wey axaadiistan ragga dacniye buu ka mid bal hariib waxaa ah oo kaba darayba nin isagana la yidhaahdo doctor moxamed sulaymaan alashqar waa nin buxuustiisu fiicanta oo qiimo badan tahay risaaluu leeyahay ama kitaab la yidhahdo abxaaun ijtihaadiya fi lfiqhi ibi la yidhahdo abxaaun ijtihaadiya fi lfiqhi ibi waa kitaabkaas waqtiga ugu dambeeyo in ugu dambeeya aan u malaynayo ayuu wuxuu kaga hadlay axaadiista soo aroortay ee ku timid nebigu uu kaga hadlay cilmiga ibiga baxi ka mida wuxuu yahay cinwaankiisa uu yidhi mada alixtijaaj bilaxaadiisi nabawiya fi shu'uuni اطibiya wاlcilaajiya markaasuu axaadiista dibiga ku soo aroortay wuxuu u kala qaaday ilaa lix qaybood qaybta ugu dambaysa oo uu leeyahay yacni waxa weeyaan ilaa dhowr iyo soddon xadiid uu mithaal uga dhigay wuxuu leeyahay xataa hadday nebiga ka sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh rasuulku sal lay wasalam cilmiga ibiga culumta adduunyadu ka mid yahay wabittaali waxyi ahaan loo qaadan maaye waxaa loo khuduucinayaa tajaaribta ibiga ah oo dhakhaatiirtaa laleeyahay bal baadha hadday dhakhaatiirtu markay baadhaan ay sugaan oo yidhaahdaan waa saxna warku waa saxsanya hadday dhakhaatiirta yidhaahdaan saa uu u sheegay ma ahana warka dhakhaatiirtaan qaadanayna aad baa loo riday isaga zallaweye iyo simbirraxo uu wadaadku ku dhacay buxuustiisa kale aad bay u qiimo badan tahay qaar badanoo ka mid a oo buxuus wuxuu leeyahay iqtisaadka mucaasirka ku saabsan qaar wuxuu leeyahay imaanaadka masaa'il caqiida ku saabsan laakiin waxa weeyaan yani eh, likulli farisin kabwa walikulli caalimin zalla waa iska dictoor baaxisa marka waxa weyaan waa khalad weyn khalad weyn ha culimmadu waa ka hadlaan majaalaadka qaarkood laakiin in tacmiim noocaasa la bixiyo asalku waxa weeyaan sida salafka iyo kutubta xadiiska iyo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wixii ka sugan muxadisiintu waxay u qaataan inuu waxyi yahay soma inuu waxyi yahay wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa wadaadadaasoo dhan markuu warkooda ka baxa waxaan idinku sheegaya macnaha inaad ogaataan yani waxa wey macluumiya baan idinku sheegay xadiidkan waxaa laga faa'idaysanayaa oo fawaa'idda laga qaadanaya ka mid a ah xayawaanaadka iyo casharaadka in la dili karayo dafcan lidarar dhibkooda si laysaga reebo baa la dili karaa bay leeyihi xaggee laga qaadanaya xasharaadka in la dili karayo haddii dhibkooda yani wax wey laga boqo waxaa laga qaadan bay leeyihiin nebigu sal lay waslam muxuu aha daqsiga markuu yidhi mukhuursiya waxaa laga yaabaa inuusan dhimanin laakiin mukhuursiinta ku dhimanayo soo ma marka dilkiisu inuu banaan yahay laga qaato cayaanaadka la midkuna waa lamid saas maa maala baashan muxuu aha aan sursuurka lahayn baranbaradoo kaleeto waa la dili karaa limaada lianna waxa weeyaan waa yani waxa wey wasak iyo yani waxay ay keenaysaa dhibaatooyin bay keenaysaa kaneecada iyada iskaba dhaafo waxa weyaan waa mudiye wey soo ma marka xasharaadkaas qiyaasan cala adubaab waa la dili karaa bay leeyihiin culimmadu sidaas way macanaa cankabuudka ka mida ah baashan la yidhaahdo muxuu ahaayey caarada iyaduna waxyaalahaan dhiigga lahayn bay ka mid tahayo yani laa nafasa lahu saaila la yidhahdo macnaha fadl sheekh aadan can abi waaqidin allaysiyi radi allahu canhu qaal abu waaqidin allaysi alxaaris ibni cawf baa la yidhaha magaciisa qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lah sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi maa qutica wixii la gooyo min albahiimati neefka xoolaha ah laga jaro walxaal hiya iyadu xayatun ay nooshahay bahiimadii oo nool wixii laga gooyo fa huwa kaas laga gooyey meyitun bakti waay ah. neefka oo nool oo la gowricin shaygii laga jaro oo jirkiisa ka mid ihi waa bakti akhrajahu waxaa wariyey xadiidka abu daawuud baa wariyey watirmidiyu wa xasanahu tirmidi wuu taxsiiniyey xadiidka waa xasan buu ihi wallafdu lafdigan hadda meesha yaalana lahu tirmidi buu usugnaaday xadiidka waxaa kaloo wariyey abu daawuud iyo tirmidi la wariyey axmed fii musnadihi darimi fi sunan darqutni fi sunanihi albayhaqi fi sunan tabraani fi lmucjam alkabiir taxaawi fi mushkil aaaar xadiidkan sixadiisa iyo dacfigiisa aad baa laysugu haystaa sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo cabdiraxmaan ibni cabdillaahi ibni dinaar oo la daciifiyo cabdulahi bn abdimaan cabdiraxmaan ibni cabdillaahi ibni dinaar ibni xajar taqriibka wuxuu ku tilmaamay inuu yahay saduuqun yukhti waa nin rulowa ah, laakiin wuu gafaa laakiin markaad aqwaasha muxadisiinta iyo nuqaadda dib ugu noqoto waxaa kuu soo baxaysa inuu daciif yahay ama markay ugu dhow dhowdahay inuu dacfi u dhow yahay laakiin xadiidku shawaahid buu leeyahay shawaahidiisa waxaa ka mid ah xadiid cabdulaahi bni cumar uu warinayo ibnu maajin soo saaray iyo daara qutni iyo xaakim laakiin isaguna waa daciif shawaahidiisa waxaa ka mid a ah xadiidu abi saciidin alkhudri cinda alxaakim waaltaxaawi fi lmushkil aaahaar isaguna waa daciif shawaahidiisa waxaa ka mid a ah xadiidka tamiim daari oo uu soo saaray ibnu maajah isaguna waa daciif shawaahid dhammaantood sanadkooda uusan dacfi ka marhnayn ayuu xadiisku leeyahy isagana sanadkiisa dacfi baa ku jira sidaas daraaddeed ba xaafid ibnu xajar caleyh raxmat ullah fi talkhiisi alxabiir xadiiska wuu ku daciifiyey laakiin waxaa saxiixiyey xadiidka xaakim alimaamu dahabi buusiri fii zawaa'idihi iyo asheikh alalbani caleyh raxmat ullah dhammaantood way saxiixinayaan xadiidka way sugayaan qaar taxsiiniyo qaar tasxiixiyaba waxayna u cuskanayaan ariiqan ay abu daawuud iyo tirmidi warinayaan ninka ku jira waa saduuq yukhti bay leeyihiinoo xadiidkiisu waa xasan haddii kaa laga tagana duruqdaa kaliya shawaahiddaasaa xoojinayso xadiidka soo gaarsiinaysa markay ugu yartahay xasan ama uu saxiix ku noqonayo saas daraadeed haddaad ragga aada adag tahay oo tasxiixiyo ku adag taxsiinkana waxaad dhihi karaysaa waa xasanun lishawaahidihi haddii waxoogaa ragga tasaahulka ku yara jira aad tahayna saxiixun lishawaahidihi waabad iska dhihi qaar baabad halkaa maray sooma marka almuhim xadiisku inuu sugan yahay unbaa muhim inkastoo sugnaantiisa hadal badani ku jiro laga muransan yahay muxuu faaiideynaya xadiiku wuxuu faa'iideynayaa neefka xoolaha ah wixii laga gooyo isagoo nool inuu baktiya waxayna ku timid sabab buu lahaaye jaahiliyadii islaamka ka horreysay mujtamacii islaamka ka hor ayaa waxay samayn jireen idahana iyagoo nool bay badhida ka goosan jireen markaasaa badhida la shiilana la cuna geelana neefku isagoo nool baa kuruska laga goosanaya markaasaa la cunaya markaasaa nebigu wuxu uri sal ly aslam maa qutica min albahiimati wahiya xayatun fahuwa mayit intaan neefka la gowracin oo naftu ku jirto oo nool yahay wixii laga jaro waa bakti bakti haddii le muxuu noqonayaa nijaaso haddana xaaraam ah sooma waa nijaaso wuxuu taabto waa laga dhaqi waa xaaraam oo lama cuni karo lamana isticmaali karay saasuu noqonaya ayb <clears throat> shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay neefka oo nool wixii laga gooyo inuu bakti yahay oo nijaasanaya xaaraamna yahay culimadu way isla ogol yihiinoo khilaaf kama jiro alimaamu tirmidina wuxuu ka soo guurinayaa can ahli ahlilcilmi ahlulcilmiga saasay qabaan buu leeyahy waxaase laga soo reebaya xoolaha baa la yidhi ka waran malayga iyo xayawaanaadka badda ku nool isagoo nool haddaad qaar goosato ka war isagana ma nijaasa ma meydba maya waxaa laga wadaayo waa wixii gawrac u baahan wixii gawrac u baahan intaan la gowracin wixii laga gooyo waa bakti laakiin waxaan gawracba u baahnayn oo baktigiisa xataa la cuni isagoo nool haddii wax laga jaro oo uu bakti noqdo soo baktigiisaba lama cuni jiro baktigiisaba la cuni jiray wabitaali wixii laga jaro isaga nool waa la cuni karay yani xayawaanaadka badda ku nool iyo malayga iyo waxaan dhihi lahaa muxuu ayax sooma ayaxna isagoo nool haddaad qayb googoosato iska cunto asagana bakti meehe waa ku bannaaya ah, waxa laga hadlayo waa wixii gawrac iyo birayn u baahan wey macnaa ayb taana waa masalo wey <clears throat> waxay ka soo reebaan sidoo kaleeto bahal ay yidhaahdaan faratulmiski faratulmiski oo ka timaada baashan la yidhaahdo maxaa ugaadhan maxay ahayd magaeed beerada mise garanuugta ha yacni bahal ka timaadaa jira oo cadarkan udgoon ee la yidhahda miskiga laga sameeyo marka waxay leeyihiin ayadana ayadoo nool bay ka infisaashay bay leeyihiin oo ka soo baxday ayaduna ma gelayso maa qutica min albahiimati wahiya xayatun fahuwa meyit ma gelayo maxaa yeelay iyadu waxay la mid tahay baa laleeyahy sida ukunto kale sooma ukunta ma ku dabaqayna mise ku dabai mayno ku dabai mayno lanna ukuntu sideeday usoo baxday sooma wixii saasoo kale usoo baxo ka yimaada xayawaanka ka yimaada sida faratulmiskigaasoo kaleeto ayadana waa laga soo reebiyo maaha bay ma gelaysa leeyihin macna sidaasay ayay culimmadu odhanayaan hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala ali sabi slm